بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وعنكب الله بين آيات كونتون يسيدين إلى آيات الضباط يصدح سورة العراف درسي هوري آيات دي قدام بيسي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته allah subxaanahu watacaala qudradiisa waa ka dabaysha dila dabayshaasina ay hor socoto raxmadiisii madarka hataa idaa qallat saxaaban hiqaala markay daruuro waaweyn oo biyo ka buuxaan xambaarta suqnaahu libeledin meyitin magaalo abaarahoo dhimatay faanzalnaa bihi lmaaa dhulkiibaa biyihii lagu dejin faakhrajnaa bihi min kuli amaraat kadalika nukriju lmawtaa lacalakum tadakaruun walbaladu ayibu wadanka wanaagsan ardada ayibka ee wanaagsan yakhruju wuu bixi nabaatuhu nabaadkiisu biidni rabbihi ilaahay idankiisa iyo maamulkiisa dee dhulku dhul caro fiican yahay markuu roobku ku da-o wuu bixi waladii ardada waladii dhulka khabusa xun oo caraseesha iyo dhagaxaanta ah laa yakhruju ma baxo nabaadkiisu ilaa nakidan dhib roob badan oo ku noqnoqdo la xagaafo biyaha lagu soo duwo kadaalika sidaa cadaanka ah ee wax la idinku sheegay yaa nusariful aayaati aayadaha u gedgedinayna idinku cadaynayna nusariful aayaati u gedgedinayna liqowmi qowm yashkuruuna ku shugraya allah subxaanahu wa tacaala waxaa cadaana buu leeyahay dhulka wanaagsan oo carada wanaagsan leh markii roobku ku doo nabaadku si fiican buu usoo bixi dhulka xun oo caraseesha ah dhib buu kusoo bixin labaadkeeda in la cara oo biyo lagu soo duwo oo ciid loo keeno oo dhib buu kusoo bixi marka sidaasu alla waxa inoogu caddeeyey marka waa sidaa ay tahay roobku markuu da waa sidaa waxaa kaloo la culimadu culimmadu yidhaahdeen dhulka ayibkaa ah waxaa la mida ah qalbiga wanaagsan oo xaqdoonka ah midaha uu soo saaray waa iimaan buu soo saaraya qalbiga xaqdoonka ee wanaagsan ee nadiifta ah iimaan buu soo saari qalbiga xun ee khabiidka ahee wax waliba ku jiraan waxa weye wuxuu soo saaray waa nifaaq iyo macsiyo iyo wax daran misaal saasihina wuu jiraa laqad arsalnaa waan diray buu alla yidhi nuuxa nabiyullaahi nuux ilaa qowmihi tolkii baan u diray fa qaala wuxuu yidhi nuux yaa qowmi tolkayow ucbudullaaha alla caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ilaah idiinma sugnaanin oo kayruhu alla kayrka ah inii anigu akhaafu calaykum waxaan dushiina uga baqi cadaaba yawmin cadiimin maalin weyn cadaabkeed maalintuu waxaa dhexdeeda dhacay ku weynaataa nabiyulaahi nuux waxaa wey waxaa la yidhaha nbi nabiyulaahi aadam iyo nebi nuux ilaa toban qarni baa udhaxaysay baa la yidhaah nuux binu lamak binu matawshalaq binu arfakshad weeye awalu rasuulin ursila ilaa shirki weeye rasuul shirki loo diro kii ugu horeeyey wey niman fiicfiican oo wanaagsan oo saalixiina wuddi iyo suwaac iyo yaquus iyo nasri iyo oo aada u wanaagsan yaa dhintay qoladii xertooda ahayd baa waxay yidhaahdeen shaydaan intuu waxoogay si aynu u xusuusanno daacadoodii ugu xusuusanno aan ag fadhiisanno oon ag degno oo sidaa yeelno suurooyinna way ku dul sameeyeen qolada ujeedadooda waxay ahayd inay ku xusuustaan keliya markay kuwii dhinteen yo haddana kuwo kale oo kuwaa ka dambeeyaba shaydaanku intuu kala dhexadlay buu yidhi war way caabudi jireen oo khayr bay ka day jireen sidaa yeela awalu shirki alcaalami badaa min alqubuur qubuur buu ka dhashay marka qubuurkaas haddii sida loo weynay waa sidaa marka nabiy llaahi nuux axadkaasuu ahaa abulbasharkii labaad weeyo oo hadda dadka jooga nuux unbay u nasab sheegtaan bal ilaa siddeetan ruux yaa ka badbaaday doontii ku badbaadayo nuux u wada nasab sheegta nabilah nuux marka wakaa nuux binu lamag binu matawshalakh wey laqad arsalnaa waan diray marka rusushii qisadoodii baa lainoo bilaabayaa ujeedada laga leeyahayna waxaa weeye rusushu inay isku dacwo ahaayeen oy dacwo ahaayeen isku caqiidada xagga furuucda way kala duwanaan karaan wadee wakti walba wux cunamaa jira laqad arsalnaa xaqiiq ahaan waan diray buuri laamta laamulqasam baa layidhaha qadana taxqiiq baa la yidhaah marka qolada balaaqadu waxay leeyihiin tawkiid bay adkayn laqad arsalnaa xaqiiqa ahaan waxaanu u diray nuuxan nabiyullaahi nuux ilaa qowmihi tolkii baan u diray dadkii uu ka dhashay faqaala wuxuu ihi yaa qowmi maa lakum idinma sugnaan min ilaahin ilaah oo kayruhu isaga kayrkaa malihidin inii anigu akhaafu waxaan uga baqi calaykum dushiina cadaaba yowmin cadiimin maalin weyn cadaabkeed yaan uga baqi maalinta wax dhexdeeda dhaca marka haddii aydaan soo raacin weeye cadaabkaasa idinku dhacaya oon digniin ka ahay qaala almalau odayaashii waxay dha mala waxaa la yidhaha assaada walashraaf dadka waaweyn ee talada haya oday dhaqameedyada ah weeye qaala almala-u waxay yidhaahdeen oo min qowmihi tolki ah innaa anagu la naraaka waan ku aragnaa fii dalaalin baadi inaad ku sugan tahay mubiinin cad mar haddaadna leedahay wixii aabbayowgayo caabudi jireen ha caabudina dee lilnusan baa tahay caqliga meelaad ka keentay ma naqaan qaala wuxu uhi nabiyullaahi nuux yaa qawmi yow laysa bi aniga iguma sugna dalaalatu horta wax dalaali ah iguma sugna waan qumanahay walaakinii anigu rasuulu rasuul baan ahay min rabbilcaalamiin caalamiinta rabbigeeda laga soo diray rabbilcaalamiin khaaliqu samaawaat waalardi rasuulku soo diray yaan ahay uballiqukum waxaan idin gaadhsiin risaalaati rabbii rabbigay risaaladiisii uu iisoo dhiibay baan idin gaadhsiin waansaxu lakum waan idiin naseexayn naseexada waxaa la yidhaah hadal aan khiyaana ku jirin ood ruux u jeediso waclamu niman yahu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn alla waxaydaan ogeyn baan ogahayo haddaad diidaan xaqa waydin ciqaabaya nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi waxay ku yidhaahdeen markuu dacwadii ugu yeedhay waxay yidhaahdeen war nimanyaho niyaho waxaan ku aragnaa nin baadi ah oon waxba garanayn annagan dadkane jamaacadan dhan baad intaad nala isdhex taagtay yaad ilaahyihiinii ka tagana leedahay markaasuu war xaaladu sidaa ma aheen dalaal horta iguma sugna rasuul alla soo diray baan ahay waxa la ii soo dirayna waa inaan dacwadii risaalada idin gaadhsiiyo weliba khayr baan idinla jeclahay waxaydaan ogeyna waan ogahayo hadii aad raaci weydaan ciqaaba meesha idin taalla qaala almala odayaashii waxay dhaheen min qowmihi tolki ah inaa anagu la naraaka waan ku aragnaa fii dalaalin baadi inaad ku sugan tahay maogeynayna cad haddaad baleedahay ilaahyihii ka taga waa qoladii qoree sidoodii oo kale ajcala alaalihata ilaahan waaxidan baynaheen ma ilaahyihii la ogaa dhowr wax noo tari weyday iyo mid kale ka dhigay ina hada la shayun cujaab bay dhihin qaala wuxuu i ya qowmi tolkayo laysa bi dalaala horta dalaala iguma sugna walaakinii rasuulu rasuul baan ahay min rabbiilcaalamiina caalamiinta rabbigeedii laga diray ubaliqukum waan idin gaadhsiin risaalaati rabbii rabbigay risaaladiisa wa waxa wey waan idiin naseexayn waaclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisa maalaa taclamuuna waxidaan ogeysa awa cajibtuma waxaad la yaaban tihiin an jaa'akum inuu idiin yimid diigsun waxyi iyo waano oo min rabbikum rabbigeen xaggiisa idinka yimid waxyigaasoo calaa rajulin nin lagu soo dejiyey ninkaasoo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum inuu idiin diga darteed oo dhibaatada idinka digayo ciqaabta welitataquu inaad alla ka baqdaan ood alla caabudaan walacalakum turxamuuna deedna se laydinku naxariiso warma waxaad la yaabantihiin nin aydun afgaran oo idinkoo kale ah oon been lagu aqoonin oo intuu xaq idinla yimid iyo waane iyo dikri si alla aad uga baqdaan oo deedna laydinku naxariiso ma wax laga baqaa taas ma wax laga cararaa inuu qofku wax wanaagsan kula doonayo wax laga carara maaha aw cajibtum ma waxaad la yaabantihiin an jaakum inuu idin yimid dikrun waxyi iyo wacdi iyo waano min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka yimid waxyigaasoo calaa rajulin nin lagu soo duldejiyey ninkaasoo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum si uu idinku digo yaa waxyiga loogu soo dhibay waxyiga inuu idinka qaryo maaha waa idin gaadsiinaya walitattaquu inaad alla ka baqdaan ood alla caabudaan waxyiga intaad ku dhaqantaan walacalakum turxamuuna si dabadeedna laydinku naxariiso maxay dhaheen way beeniyeen faanjaynaahu waan nabadgelinay nuux iyo waladiina kuwii macahu isaga maciisa filfulki doontii yaan ku nabadgelinay waladiinadu waxay ku cadfan tahay anjaynaahu damiirka ku jira waaqraqnaa waan maanshaynay biyaan ku maanshaynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaha iyaga beeniyey maxaa loo maansheeyey inahum yow kaanuu waxay ahayn qowma qowm camiina oo indhala bay ahay way hadalladu way badnaayeen nabiyullaahi alla bari badan buu sameeyey ilaahu qoomkayga iga gargaar rabbi laa tajcal alcarada dayaar ilaahu cidna ha ku reebin habaar badan buu la galay way beeniyeen ugu dambayntii doonta wuxuu samaynay doon samee baa la yidhi lix bilood buu doon samaynayey baa la yidhi geedo dhaadheer iyo masaabiir buu ka samaynayay meel wuxuu ku samaynaya aan bad lahayn markaasay intay u yimaadaan bay ku jeesiyeen warba waxaan suurat huud ta inoo sheegi doonta haddaad hadda ugu jeesaysaan annana waa idinku jeesayeesi doonaa doontiibuu marka dadkii ilaahay ugu talagalay malfooteen yaa dhulkii iyo biyihii iyo kulli la isku fasaxay waxoogay bay heehaabaysay buurta juudi la yidhahde mawsil agteeda ah dhulkan ciraaq la yidhaah yay ku degtay wastawad cala aljuudiyi markaasaa laga soo dhaadhacay fatabalbala naasu dadkii baa kala firdhay oo qaalba meel u shaqo tegay luqooyinkiina luqooyin fara badan baa lagu hadlay ilaah qudradiisa fakadabuuhu way beeniyeen faanjeynaahu waanu nabadgelinay nuux iyo waladiina kuwii macahu isaga maciisa filfilki doontii waaqraqnaa waan maanshaynay biyaan ku qarqinay aladiina kuwii kadabuu beeniyey baayaatinaa ayadh iyaga beeniyey maxaa loo qarqiyey annahum inahum liannahum iyagu kaanuu waxay ahayn qowma qowm camiina indhala wailaa caadi arsalnaa waxaan u diray ilaa caadi ree caad akhaahum walaalkood huud ahaa yaan u diray qaala wuxuu uhi yaa qowmi qowmkayow ucbudullaaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin ilaahu kayruhu alla kayrkii ah afalaa tattaquuna ma waydaan baqaynin qolada ree caad carab bay ahaayeenoo meesha la yidhaahdo axqaaf waa yaman koonfurteeda halkaasay deganaan beereley bay ahaayeen barwaaqay ku jireen caadna waa caad binu iram binu caws binu sam binu nuux wey nabigooduna waa walaalkooda huud binu cabdillaahi binu rabaax wey ambiyada inta qur-aanka lainoogu sheegay afar baa caraba inta qur-aanka lainoogu sheegay huud binu cabdillaahi binu rabaax saalix binu cubayd binu aasif iyo shucayb iyo nabiyullaahi maxamed afartaasaa caraba inta lainoo sheegay marka nabiyullaahi huud oo walaalkoodaa loo diray sidii uu nabigii hore yidhi unbuu isaguna ku yidhi nabiyullaahi baa tilmaamay axqaaf siday ahayd yaa rasuulalahi ma reer baadiyaad ahayd baa layidhi dee nabiga waa loo waxyoodo waa loo sheegay meeshaasay degi jireen axqaaf dhul bacaad lahoo caro oo buuro kusuusan lahoo beero maydhanay ahayd wailaa caadin ree caad waxaan u diray akhaahum walaalkood huud ah huud binu cabdillaahi binu rabaax qaala wuxuu uhi yaa qawmi tolkada ucbudullaha alle caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ilaaho hayruhu isaga keyrkii ah afalaa tattaquuna ma waydaan baqayni inagana nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaa unbuu inoo keenay tawxiidka ah qaala almala-u odayaashii iyo hogaamiye dhaqameedkii waxay yidhaahdeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min qowmihi tolkii ah inaa anagu la naraaka waan ku aragnaa fii safaahatin doqonnimo inaad ku jirtaan ku aragnaa wainaa anaguna lanadunnuka waxaan kuu malaynaynaa min alkaadibiina beenaalayaasha inaad tahay kamid tahay sanam bay caabudi jireen sanam bay caabudi jireen marka waxaan aada wadaay waxaan weligayaa maqalay ma aha wax noo cunama ma aha dee niyahu doqon baa tahay dadweynihii iyo tolkaa baad ka dhex baxaysaa waxaana weligana maqal baad noo aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min qowmihi tolki ah inaa anagu la naraaka waa ku aragnaa fii safaahatin doqonnimo wainaa anaguna lanadurnuka waxaan kuu malaynaynaa milalkaadibiina beenaalayaasha inaad ka mid tahay qaala wuxuu ihi yaa qawmi tolkayo laysa bi iguma sugna safaahatun doqonnimo walaakinii anigu rasuulun baan ahay min rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeeda laga soo diray war doqon si uga dhaaliciyo ma yaqaan hadda waxa weeye dadka hadda dadka haadiga markaynu dacwada u fidinayno dadka waxoogay aqoon isku tirinaya yaa ugu daran dadka iska caadigaha qalbigoodu fayow yahay durba xaqa way aqbalaya marka niman sanab caabudi jiray oo fikrado kala duwanaysa way adag tahay sida looga dhaadhiciyaa qaal wuxuuhi yaa qawmi tolkayo laysa bi iguma sugnay safaahatun doqonnimo walaakinii rasuulun rasuul baan min rabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigeeda laga soo diray yaan ahay niman yaho ubaliqukum waxaan idin gaadhsiin risaalaati rabbii rabbigay risaalooyinka risaalada waxaa loo jamcinayaa sharciganu wadaha dee fara badan oo kala duduwan ubaliqukum waxaan idin gaadhsiin risaalaati rabbii rabbigay risaaladiis wa ana aniguna lakum idinka waxaan u ahay naasixun naseexeeye amiinun oo aaminaho ina wax khayaanihi ku jira walle waa iga dhab waxaan idin sheegaya waxa way sidee looga dhaalan dadkan salafka caabudi jiray way adag tahay oo nabi intuu u yimid yidhi war sidaa yeela nabiyullaahi maxamed maka ayuu keligii yidhi rasuul baana ilaahay baa isoo diray xaggee lagaa soo diray soo adigii nala joogay ma meel baad wax ka barat khadiija lix bilood nabiga calayhi salaatu wasalaam riyay ahayd waxyigiisu isagoo qaaru xidho jooga yaadadee loo yimid iqra bismi rabbika la yidhi isagoo gariiri yuu khadiijo u yimid wuxuu yihi bal waan cabsane markaasay tii warax dhibihi ma jiraan ina keen warqabina noofalo in adeerkeeda u geysay oo diinta nasaarada yaqaana markuu u sheegay buu waa naamuuskii nabi muuse u yimid ambiyada u iman jiray allah tolay haddaan gaadhi lahaa waktiga bal waan ku caqacan qaban lahaa khadiija u horumaysay xagga caruurtana caliy bnu abi aalib oo nabiga la qoysahaa oo abu aalib markuu caydhoobey la qaybsaday reer cabdimualib qaybsadeen y caruurtan u horameeyey adoommada waxaa u horamey bilaal binu rabax ragga waaweyne abubakar sidiiq macnaha waxaa laga wadaa nabigu sidaasuu niman jaahiliyiina uga dhex baxay mudday ku qaadatay wuxuu yidhi nabiyulaahi huod ubaliqukum waxaan idin gaadhsiin risaalaati rabbii rabbiga risaaladiisa waana aniguna lakum idinka waxaanu ahay naasixu naseexeeye khayr miire amiinun o aaminoon ina khaain ahayn aw cajibtum ma waxaad la yaaban tihiin an jaa'akum inuu idin yimid digrun wacdi iyo waano min rabbikum rabbigin idinka yimid calaa rajulin ninna lagu soo dejiyey ninkaasoo minkum idinka idinka mid a ah. liyundirakum inuu idiin digo wadkuruu niman yahub xusuusta qalbiga ku haya id wakti jacalakum uu alla idinka yeelay khulafaa kuwa ka dambeeyo hadhaadi ka ah min bacdi qowmi nuuxin nuux qowmkiisii intii la halaaga kadib hadhaadi ah wazaadakum weliba wuu idiin ziyaadiyey fi lkhalqi abuurka bastatan ballaad iyo dheerad iyo xoog fadkuruu xusuusta calaa allah ilaahay nicmadiisa xusuusta lacallakum tuflixuuna si aada u guulaysataan nabiyulaahi huud wuxuu yidhi warma waxaad la yaabantihin niman yaho wacdigan idiin yimid ee xagga idinka yimid oo nin uu idiin wado aad taqaanaan oo idin digay waliba wax fiican idiin sheegay bal waxaad xusuusataa nicmooyinku al idiin nicmeeye qoomkii nuux markay baaba-een idinka uu idinka dambaysiiyey weliba xoog iyo dheerar uu idiin yeelay adu dheerarkooda waxbaa lagu tilmaamay dadnaa dheerun bay ahayn kasoo qaad oo waaweyn bay ahayn kasoo qaad qolyaha yidhaa boqol dhudhun iyo waxbay ahaayeen intaa iska daysa kuwa caqiidada waxba u tari dad waaweyn oo dadka ka waaweyn bay ahaandhe war nicmadii ilahay xusuusa u guulaysataa aw cajibtum nabiyllaahi huud ma waxaad la yaabantihiin an jaa'akum inuu idin yimid dikrun wacdi iyo waana min rabbikum rabbigiin idinka yimid calaa rajulin nin lagu soo dejiyey oo minkum idinka idinka mid ah liyudirakum si uu idinku diga ninkaasi wadkuruu bal xusuustoo dibu fikira id wakti jacalakum alla idinka yeelay khulafaa'a kuwa ka dambeeyo ka hadhay min bacdi qowmi nuuxin nuux qoomkiisi kadib wazaadakum wuxuu idin ziyaadiyey fi lkhalqi abuurka bastatan ballaad iyo xoog iyo dheera fadkuruu niman yahu xusuusta ala allah ilaahay nicmadiisa siduu idinku nicmeeyey idiin barwaaqeeyey lacalakum tuflixuuna si aada u guulaysataan qaaluu waxay yidhahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timid aji'tanaa miyaad noo timid linacbudallaha alla inaan caabudno waxdahu keligii wanadara aan ka tagno maa shaygii yacbudu aabaaunaa aabbayowga yagii hore ay caabudi jireen fatinaa noola kaale bimaa tacidunaa waxaad noo yaboohayso ood noogu hanjabayso in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega haddaad car waxaad sheegi keenbaydi haddaad run sheegayso waxaa weeye nin keliyo dad yar baa rumeeyey dad yar oon badnayn yaa rumeeyey nabiyullaahi huud dad yar oon badnayn baa rumeeyey qaaluu waxay linacbuda inaan caabudno allaha alle waxdahu kelidii ila abba alla way yaqiineen waxaa weeye sifatu ficil iyo sifatu daat gaaladu sifatu ficil way taqaanaa raasiq khaaliq mumiid muxyi way yaqaanin gaalada sifatu daat bayna aqooninoo qaadir iyo mawjuud iyo sifadaa ma yaqaanin ilaahnimada ku tacalluqda ajiitanaa miyaad noo timid bay yidhaahdeen linacbud allaha alla inaan caabudno waxdahu kelidii wanadaraa aan ka tagno maa shaygii kaana uu ahaa yacbudu kay caabudan aabaauna abayooga iyagii hore faatinaa noola kaali bimaa tacidunaa waxaad noogu hanjabaysood noo ballan qaadayso in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega qaala huud wuxuu yidhi qad waqaca wuu waajibay calaykum dushiina min rabbikum rabbigiin xaggiisa rijsun cadaab iyo waqadabun cadho atujaadiluunani ma waxaad igula murmaysaan ood isoo hordhigaysaan fii asmaain magacyo samaytumaa idinku aada magacowdeen aalihatan aada ku magacowdeen antum idinka iyo waaabaaukum aabbayowgiin magacyaashaasoo nazala allaahu alla uuna dejinin bihaa magacyaasha cibaadadooda min suldaani waxujaa una deji warma waxaa uu idinku waajibay horta waxaad rabteen cadaabkii waa idinku waajibay iyo cadhadii alleh marka ma waxaad igala hortimaadeen ood igala doodaysaan magacyo idinku aada ilaahyo u bixiseen yaad igala doodaysaa meesha macno weyn baa ka soo baxay oo magac diineed haduu yahay dadku haday iska magacaabaan oo magacu meeshan waa sidaas yidhaaheen lama rabo magac diineed markuu yahay waa in quraanka iyo diinta laga soo qaado magac diineedka waa in laga soo qaado qof walibana wuxuu sameeyo magaceedu la bixi qaala wuxuu yihi nabiyullaahi huud qad waqaca wuu dhacay calaykum dushiina wuu waajibay garo oo min rabbikum rabbigiin rijsun cadaab iyo waqadabun cadho atujaadilunanii ma waxaad igula murmaysaan fii asmaa'in magacyo samaytumuuhaa aada magacowdeen aalihatan ilaahya ku magacowdeen antum idinkiiyo wa aabaa'ukum aabbayowgin kuwaasoo maa nazala allaahu alla uuna dejinin bihaa bicibaadatiha min suldaani waxujaa fantadiruu suga waxa dhici doona inii aniguna macakum miciina min almuntadiriina kuwii sugi baan ka mid a waxa dhici doona suga inana waan sugaynaa kulli waynu wada sugaynaa waxa dhici doona fantadiruu suga waxaa dhici doona inii aniguna macakum micina min almuntadiriina baan ahay faanjaynaahu huud waa nabadgelinay iyo waladiina kuwii macahu maciise ahaa biraxmati raxmad baan ku nabadgelinay oo minaa annaga xagga yee ka mid ah waqadacnaa waan goynay waqadacnaa waan jaray daabira aladiina kuwii cidhibtooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey wamaa kaanuu mana ayna ahayn muminiina muminiin ma ahayn qolada reecaad markii la halaagayey roobkii baa laba sano loo jeeday dhul barwaaqaana way deganaayeen markaasaa berigaa dadka waxaa caadi ahayd in xaramka meeshiisa loo soo allabari tago rag fara badan oo dhowr iyo toban ayay direen xaramkay u direen nin camaaliiqdii xaramka markaa deganayd agihiisa ah oo la yidhaha mucaawiya binu bakar yo u yimaadeen oy abti iyagu u yihiin ninkiibaa dee waa abtiyaashee marti qaaday hal bil ay la joogeen oy khamriga un cabayeen oo la joogeen markaasuu markay dee niman xilkasa inuun ahayn ay arkeen yuu laba gabdhood baa uheesi jiray markii horeba uu diray shicir buu intuu laba gabdhood udhiibi ku dul heesa shicirka waxaa ka a war meesha maxaad u joogtaa dadkiini way baaba-een sidaasoo kale markaasay war waarintii o xaramkay tageen markay xaramka tageen bay dee allabari iyo wax isku dayeen adigu waxaa laleeyahay eh, laba shay daruur madow iyo tukale iyo tukala la tuso tii madow bay doorteen taasaa roob badan bay yidhaahdeen reerkoodii bay kusoo noqdeen falamaa raw caarido mumdirina jar weyn baa ka soo kacay markaasi hada caaridu mumdirina waa roob inagu da-aya markaasi u diyaar gawray waaba hanfi iyo dabayl iyo wax daran gamtaa loo joogsaday nabiylaahi huud iyo intii la socotayna way nabad galeen marka waxaa laleeyahay makay usoo kaceen iyo meelaha meel ku dhoway iyo iska degeen labadaba waa laleeyahay faanjaynaahu waanu nabadgelinna huud iyo waladiina kuwii macahu maciisa biraxmatin raxmado midnaa xagga yee ka ahaatay waqadacnaa waan goynay waan jaray daabir aladiina kuwii cidhibtooda kadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey wamaa kaanuu mana ayna ahayn muminiina muminiin ma ahayn hadday muminiin ahaan lahaayeen way nabadgeli lahaayeen wailaa thamuuda akhaahum saalixa arsalnaa waxaan u diray ilaa thamuuda reer thamuud akhaahum walaalkood saalixana reer thamuud waa qabiil carab aho qoladii reer caad waxay ahayn caad binu iram binu caws binu sam binu nuux bay ahayn kuwanuna waxaa weeye thamuud binu caasir binu iram binu markaa qoladaasi yman bay deganaayeen qoladii nin inta sham iyo xijaaz udhaxaysa ilaa waadiqura yay deganaayeen waa qoladii nabigu markuu ku sii socday meeshay ku halaagsameen bay ceelashoodii ka dhaansadeen hilbihiina way ku kartay daadiy kulli daadiy meel lacnadi ku dhacday lama tago sideedaba arsalnaa waan u diray ilaa samuuda reer samuud waa samud binu cubayd binu asif wey eh, samuud binu casir binu iram binu sam wey nabiyullaahi saalixna waa saalix binu cubayd binu asif wey wailaa samuud akhaahum saalixan baan u diray qaal wuxuu yidhi yaa qawmi tolkoy ucbudullaha alla caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin wax ilaah oo kayruhu alla kayrka ah qad jaaatkum way idiin timid bayinatun xujo cad min rabbikum rabbigiinba idinka timid haadihi naaqatullah waa alla hashiisii lakum waxay u tahay idinka aayatan mucjizad bay u tahay fadaruuhaa hashaa faraha ka qaada taakulha iska cunto fii ardiillaah ilaahay dhulkiisaa iska cunto eh walaa tamasuuha bisuuin xumaanna ha taabsiinin cashu dee dheer bay lahaydeen mucjizadkeen bay yidhaahdeen intuu nabiyullaahi saalix tukaday ala alla baryey yaa salax meeshan hifooshay salixii baa wuxuu dhalay hal riman oo shinkaadii dhammaaday hashii way dhashay qurbac bay dhashay waxaa la yidhi markaasha ha taabanina lahaa shirbun walakum shirbun iyadu kalbay ka cabi toga way dhammaysan biyaha caanayna ku deeqi maalintaa kalle iyagaa cabi warashaa iska daayo caanaheeda cabo ha taabanina ha u dhowaanina marka waa loo tashaday ninkii qudaar binu saalifa ay raguu ka yahay facaqaruhaa way gowraceen waynu gaari doonaa insha allah allah wuxuu yidhi qad jaaatum waxaa idiin timid bayinatun xujo min rabbikum rabbigiin nabi saalix baa laga xiganaya haadihi tani naaqatullaahi alla heshiisi weye aayatan aayad xaalo ay tahay lakum idinka idin aayada fadaruuhaa ka taga oo hashaa daaya taakul ha cunto fii ardillaahi dhulkeeda ha iska daaqday hashaa ha taabanina walaa tamasuuhaa ha u dhowaanina oo ha taabsiinina fayakudakum uu idin qabto cadaabun cadaab aliimun oo kulul idinku dhaco hadaad hashaa taabataan jawaabtii waxay noqon doontaa insha allahu darsiga dambe alla subana wataala insha allahu dad walaalaheenaho waxa ayna jooga saajkana ilala jooga dibadana jira dad baa naga xanuunsan oo naga buka dhibaataysa